الرحمن الرحيم فصل وأما أفعاal المqاaربة أfعaaشha أfعaaل المqاarabada la yidhaah ayaynu halkan ku arki doonaa waxaa la og yahay afcaashani inay saddex qaybood tahay qayb la yidhaahdo afعaaل الmuqaaraba oo ku tusinaysa qurbu xusuuli الkhabr khabarku inuu xasilo oo aada u dhowaata iyo qayb la odhanayo afcaalu rajaa oo ku tusaysa rajo la rajaynayo khabarka casilidiisa iyo qayb loo yaqaano afcaalu shuruuc oo ku tusaysa in la gudagalay in la bilaabo khabarka saddexdaa qaybood haddaba min baabi takhliib ayaa loo yaqaanaa oo inta badan afcaalulmuqaarabo magacan ihi waa min baabi takhliib dhammaantood wada muqaarabo ma aha qayb baa muqaarabo ah qayb baa raje ah qayb baa shuruuc ah kolkaas sidii loo odhan jiray qamaraan ama loo odhan jiray abawaan ama loo odhan jiray cumaraan ee min baabi takliib ayaa min baabi takhliib loo yidhi afcaalu lmuqaaraba waa qayb ka mida ayaa loogu magac daray waa min tasmiyati lkulli bismi ljuz'i oo kale kulligii ayaa lagu magacaabay juska qayb ka mida magicii ay lahayd sheekha ibnu xaajib la yidhaahdaa ficilladan wuxuu ku tacriifiyey kitaabka kaafiyada ah tacriif aad u wanaagsan oo saddexda guruubba isla wada keensanaya wuxuuna yidhi maa wadica lidunuwi lkhabari rajaa'an aw xusuulan aw akhdan fiihi tacriifkaasi aad buu u qiimo badan yahay wuxuu yidhi afcaalu lmuqaarabadu waa maa wadica ka loo dejiyo lidunuwi lkhabari khabarku inuu dhowaaday rajaa'an xagga raje ahaan inuu u dhowaaday waa afcaalu rajihi ow xusuulan xagga xasilid ahaan inuu u dhowaaday waa afcaalu lmuqaarabadii ow akhdan fiihi gudagelid la gudagalay inuu u dhowaaday waa afcaalu shuruuc haddaba halkan afcaalulmuqaarabadu waa cashri nagu cusub ajruumigana kuma qornayn camriidigana kuma qornayn afcaalu muqaaraba markaan doonayno culimo badani koob iyo toban bay ka dhigeen afcaalu lmuqaaraba waa saddex ficil afcaalu rajaana waa saddex ficil afcaalu shuruuxna waa shuruucna waa shan ficil inta ugu faraha badan koob iyo tobankaasaa la sheegaa laakiin koob iyo tobankaa way ka badan yihiin koob iyo tobankaa uun maahee koob iyo tobankaa ficiladu way ka badan yihiin innagu koob iyo tobankaasaan xooga saari doonaa insha allahu tacaala haddaba koob iyo tobankaa ficilba waxay dusha ka gelayaan mubtadiya khabar mubtadaha waxaa la odhanayaa ismu afcaali lmuqaaraba khabarkana waxaa la odhanayaa khabaru afcaali lmuqaaraba mubtadihii marfuuc buu noqon khabarkiina mansuub buu noqon waa mubtade marfuuca iyo khabar mansuuba waxay culimmadu isweydiiyaan ficilladan maxaa loogu dari waayey kaana waa akhawaatuhaa ilan shaqadii kaana ay qabanaysay unbay qabanayaan kaana markay mubtadiya khabar dusha ka gasho mubtaduhuna marfuuc bay ka dhiganaysay khabarkana mansuub bay ka dhiganaysay ficilladanina waa sidaasoo kaluun mubtadahana marfuuc bay ka dhigan khabarkana mansuub bay ka dhigan maxaa loo odhan waayey markaa kaana waa akhawaatuhaabay bay kamid yihiin oo loogu dari waayey ila waa isku shaqee waana ficillo cashirkii shalay aan soo dhigannay ee aan lahayn alxuruuf almushabbaha bilaysa waxa kaana looga daayey baynu nidhi mutafaq ma ahayn oo xijaaziyiinta unbaa iyaga watay shuruudna waa lagu xidhayey waxaa kaloo intaa u dheerayd xuruuf bay ahaayeena ficilla ma ahayn laakiin kaana wa akhawaatuhaa camalkoogu waa mutafaq walow haba laysku khilaafo ismiga eh khabarkoogu waa mutafaq xagga kalena ficillay wada ahaayeen haddaba ficilada afcaalu lmuqaaraba iyaga waxa baab gaara loogu sameeyey khabarkooga ayaa kow ficil mudaaricuuna inta ugu faraha badan afcaalulmuqaarabadu khabarka ay qaadanaysaa waa ficil mudaaricuun haddaan kaada soo qaato ereyga kaada ah af kaada laba macno ayuu ugu yimaadaa mar waxaa loo yaqaanaa kaada wuu shirqoolay oo kaada wuu shirqoolay baa jirta kaada wuu shirqoolay marna waxaa jirta kaada wuu sigay haddaba inagu kaadada shirqoolka a ah ma rabno oo taasi afcaalulmuqaarabada ma ahee kaada wuu shirqoolayda ma doonayno hadda kaada wuu sigay ayaa ismi iyo khabar u baahan kaada ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi wamaa kaadu yafcaluun wamaa kaaduu mayna sigin yafcaluun inay sameeyaan away ah, wamaa kaaduu yafcaluun ismigii mubtadaha ahaan jiray waxa wey waawljamaacada wamaa kaadu aw khabarkii hadda khabaru kaada noqday waa jumlada yafcaluuna ah jumladaa yafcaluuna ee ficilka mudaaric ka bilaabata daa'iman ama qaaliban ficilkaa mudaaric jumladiisaa unbaa khabar noqonaysa waxaa la diidan yahay eeg inaad tidhaa kaada muxamedun qaa'iman lama ogola qaa'imantan mufradkaa xaggeed ka keentay laakiin kaanadu aayar bay iska qaadan jirtay khabarkeegu uu mufrad iska noqon jiray waxaa kaloo culima ay kaana iyo afcaashani ku kala duwan yihiin afcaashan hadda aynu haynaa kow sida ay culimmadu qayaxeen ay baabkooga ku qayaxeen ereyga an ah ayaa qayb waajibta in la raaciyo qaybna waajibta in laga qaawiyo qaybna inta faraha badan la raaciyaa qaybna inta faraha badan laga jaraa kaanaduna sidaa maahe way siman tahay sida doonto ka an ugu darso khabarka kaana ama an ku dar ama an ka daa wuu waajibay iyo ma waajibin ma maqli kartidba laakiin ficiladan qayb wuu waajibayaa qaybna mamnuuc buu noqonayaa qayb wuu badnaanayaa qaybna wuu yaraanayaa waxyaabo noocaas oo kale ah ayay ku kala duwan yihiin faslun wa amaa afcaalu lmuqaarabati afcaasha afcaalulmuqaarabada ah fa hiya afcaashaasi alaaatu aqsaamin waa saddex qaybood kow mawdica waa mid loo dejiyey lidalaalati tusin calaa qurbilkhabari khabarka dhowidiisa laystusinayo qaar baa loo dejiyey khabarku inuu dhow yahay wa huwa kaasi kaada weeyi wa karaba weeyi bifadxi raa'i wa kasrihaa karaba ayaa loogu dhawaaqi oo ra'daa la fadxin ama kariba ayaa loogu dhawaaqi oo ra'daa la kasrin walfatxu in la fadxiyo karaba la yidhaahdo ayaa afsaxu fasaaxo badan waa awshaka afcaalu lmuqaarabadu waa saddexdaa ficil muqaaraba waa dhawi iyo sigid bay ku tusayaan kaada wuu sigay karaba wuu sigay owshaka wuu sigay saddexdaa ficil ayaa afcaalulmuqaaraba loo yaqaanaa saddexdaba sigid baa lagu macneeyaa kaada maxaynu odhan wuu sigay karaba maxaynu odhan wuu sigay owshaka maxaynu odhan wuu sigay saddexdaasiba waa afcaalulmuqaaraba culimmada qaar ayaa yidhi awshaka af carabiga lama isticmaalin ereyga awshakaa waa daciif qowlkaasi waxay yidhahdeen awshaka carabiga lama isticmaalee yuushiku unbaa la isticmaalaa yuushiku waa qowl daciifa ah. waxa fara badan yuushiku in la isticmaalo laakiin maadiga awshakaana waa la isticmaalaa oo maaha kelmad khalada ma aha wamaa wudica iyo mid loo dejiyey lidalaalati tusin ayaa loo dejiyey calaa rajaai lkhabari khabarka raje la rajaynayo laystusinayo wa huwa kaasina casaa weeye casaa waxaraa weeye wakhlowlaqa weeye afcaasha afcaalu rajaha ah ee waxaasaa la rajaynayaa waa saddex ficil casaa waa la rajaynayaa ama wuu rajaynaya xaraa kaygu xariye buu qoray xariya xariye ma aha oo xariye ugu dhawaaqi mayne xaraa u xaraa xariye buu qorayo ya'dana laba dhibic buu u sameeyey ra'dana uu kasriyey xaraa weeye wakhlowlaqa weeyi ka kalena ikhlowlaqa waa rajaynayaa ikhlowlaqa wuu rajaynayaa xaraa wuu rajaynayaa casaa wuu rajaynayaa saddexdaa ficil ayaa iyaguna afcaalu raje la yidhaahdaa oo wax la rajaynayo ayaa lagu tusayaa wamaa wadica iyo mid loo dejiyey lidalaalati si latusin laystusiyo cala shuruuci gudageli qaybbaa iyagana loo dejiyey gudagal in la laysku tusiyo wa kani kaiirun wuu fara badan yahay laakiin inta faraha badan shan ficil baa la soo qaataa sheekhinu aynu shantaa soo qaadanayaan filaya dafiqa wuu gudagalay dafiqa wuu gudagalay caliqa wuu gudagalay ansha'a wuu gudagalay akhada wuu gudagalay jacala wuu gudagalay akhadadii wuu qaatay ha odhan laakiin akhada wuu gudagalay dheh anshacadii wuu bilaabay ama wuu abuuray ha odhan ansha'a wuu gudagalay dheh jacaladii macaanidii aan ku soo barnee malaha ahayd ee kayeelidda ahayd ee caqiidada ahayd maaha jacala wuu gudagalay dheh ficiladan afcaalu shuruuc baa la yidhaahdaa wax wax gudagelaya ama bilaabaya ayaa iyaguna ay ku tusinaya waa shantaa ficil shantaasi waa afcaalu shuruuc saddexdii casaa iyo xanaa iyo ikhlowlaqana waa afcaalu keje kaada iyo karaba iyo awshaka saddexdaasina waa isku iskugeyntii ficiladu imise inoo noqdeen koob iyo tobankaa ficil baa mubtadiya khabar gelaya mubtadaha maxay ka dhigi marfuuc bay ka dhigi waana ismu kaada ayaado ama ismu afcaali muqaaraba khabarkana maxay ka dhigi khabarkana mansuub bay ka dhigi wa haadihi alafcaalu ficiladani wa haadihi alafcaalu ficiladani tamalu way camal samayn camala kaana kaana camalkeegii oo kale ayay samayn fa tarfacu way rafcini almubtada'a mubtadaha wa tansibu wayna nasbini alkhabara khabarka mubtadahana marfuuc baa laga dhigi khabarkana mansuub baa laga dhigi ilaa ana khabarahaa khabarkeega yajibu waxa waajibaya an yakuuna inuu ahaado ficlan mudaarican ficil mudaaric inuu noqdo laakiin waxaa waajiba khabarkeegu inuu ficil mudaaric noqdo wax yar baa la arkay khabarka oo mufrada waa gabayga uu tusaale ahaan sharaxeennu hoosta ku qorayo ee beydka sagaal iyo toddobaatanaad wawubtuu ilaa fahmin wamakitu aayibaan waka miluha faraqtuha waaya taskaru nin gabayaa'a ayaa gabay tirinaya waa nin gabayaa'a ayaa gabay tirinaya wuxuu yidhi siduu ay inooga muuqato meesha wa ubtu waxaan u soo noqday ilaa fahmin qabiilka ree fahmi ayaan u soo noqday wamaa kitu maanan sigin aayiban inaan soo noqdo wa ka milihaa allatanoo kale badanaa faaraqtuhaa intaan faaruqay wahya tasfaru iyadoo huluud ah ninka gabayaagi ihi waa ninkii ugu dhagaha fududaa adduunkaas inta la garanayo nin aad u dhaga fudud buu ahaa nin moel fog fog fog intuu intuu hadlo ayuu odhan jiray halkaa intaasoo wadno gariirkood baan ka maqlayaa ka ku ag fadhiyo aad wadnihiisa ma maqashid isaguna meel fog buu ka odhanaya halkaa waa meeluna arkaynin saddex shay baa jooga oo nool waayo wadnahooga gariirkiisaan maqlayaa buu odhan jiray nin wuxuu ahaa aad u dheeraynayay farasku ma gaadhi jirin sayn kama soo goosanaya farasku hadduu eryada xataa waxa dhacay reeray islaynayeen baa maalin cidlo ka helay cidlo markay way ka heleen ayay eryadeen farday ku eryadeen buur buu koray orodkana bahal bahalku wuu quustay daayeeroo kale aad moodaa dhagax weyn oo malaasan oo buur ah oo daayeerkuna dirqi uu ku korayo ayuu fantay dhakadu uga baxaybaa halkii u sarraysay buu ku fadhiistay dhagaxii isagoo dhagaxa dhakada sare kaga fadhiya ayaa nimankii eryanaya isa soo hoos taageen nini ma soo fuuli karo waranka iyo leebkii fallaadha ay soo ridaanna ma soo gaadhayso waa buur cidla'a ah. hadday sii joogaan libaax baaba dee soo doonan qasab waxa ku ah gabalku markuu dhawaadayna iskaga tagaan halkaa isagoo dhagaxaa sare saaran buurtaa ayuu halkaa ka soo caayayey wuxuu halkaa ka caayaba ciil bay nimankii ayay waxay sameeyaan bay garan waayeen ilaahay wuxuu qadaray iyagoo halkii hoos taagan oonbuu buurtii kasoo rogrogmaday intuu ka soo dhacay ayuu hoostii ugu yimid isagoo meel kastiba ay hoolan tahay ayay u yimaadeen nimankii oo isu soo dul taageen intuu indhaha rogay buu wax dhintay iska dhigay nin baa is yidhi waran ku taago kuwo kalaa qabsaday maad waalan tahay bay yidhahdeen maxaad baktigan ka dooxaysaa baktigan maxaad ka dooxay warankaa dhiigga ka daysay yidhahdeen way iskaga tegeen marka intaa in leeg sii socdaan ayuu kacay oo orod isdhigay markuu orod isdhigay buu gabaygan tiriyey wa ubtuu ilaa fahmin wamaa kintu aayibaan waka milihaa faaraqtuhaa waaya tasfaru taabadda shara ninkii la wa ubtu waxaan u soo noqday buu yidhi intii layga quustay kadib ilaa fahmin reerkii ree fahmi waa qabiilkiisii ayaan u imid buu yidhi wamaa kitu maba sigaynin aayiban inaan soo noqdo maxalu shaahidkeennu waa kitu aayiban aayiban taa ficilka naasikhihi waa kitu kaada ayay ka timid kitudaasi waa kaada ismigeegii waa ta'daa kitu ku jirta gudan khabarku halkii uu ka noqon lahaa jumla ficliya mudaariciya ayuu khabarkii mufrad ka dhigay oo aayiban buu yidhi wa ubtu waan soo noqday ilaa fahmin reerkii reer fahmi baan u soo noqday wamaa kitu maba sigaynin aayiban inaan soo noqdo wa ka milihaa tanoo kale badanaa faaraqtuhaa intaan faaruqay wahya tasfaru iyadoo huruud xubnuhu ay noqonayaan naxdin iyo warwar dartii waad aragtaa kolkaa wamakitu aayiban mufradkaas aynu halkaa maxalu maxalushaahidkeenna ah inta badan mudaaric buu khabarku noqon jiray laakiin waxaa la arkay inuu mufrad noqdo mararkaas oo kale ilaa ana khabarahaa khabarkeega yajibu waxaa waajibaya an yakuuna inuu ahaado ficlan mudaarican ficil mudaaric khabarkii ficil mudaaric buu noqon mu'aharan canhaa xagga dambe ayaa laga marinayaa welibana khabarkaasina waajib buu xagga dambe u mari oo waa masaa'ilka ay kaana kaga duwan tahay ilan khabarka kaani xagga hor u mari kara hadduu doonee raafican wuxuu rafcinayaa mudaaricani lidamiiri ismihaa ismigeygu damiir u noqonaya damiir mustatira oo ismiga u noqonaya ayuu mudaaricanina rafcinaya wa yajibu waxa waajibaya ikhtilaaluhu inuu la xidhiidhsado waa khabarka bi-an inuu la xidhiidhsado in kaana alficlu ficilku hadduu yahay xaraa wakhlowlaqa sida xaraa zaydun an yaquuma wakhlowlaqat isamaau an tumtila wayajibu waxaa waajibaya tajaruduhu inuu ka qaawismo min an inuu ka qaawismo bacda afcaali shuruuci afcaalu shuruuca gadaashooda sida wadafiqaha waxay gudagaleen yaksifaani calayhimaa inay isku dhedhejiyaan min waraqi ljanna jannada caleenteeda wal akharu waxa badan fii khabari casaa awshaka casaa iyo awshaka khabarkoogana aliqtiraanu bian an inuu la xidhiidhsado sida facasa allaahu an ya'tiya bilfatxi wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam yuushiku waxa dhow an yaqaca fiihi inuu ku dhaco walakthar waxa fara badan fii khabari kaada wa karaba kaada iyo karaba tajaruduhu inuu ka qaawismo min an naxwu wamaa kaaduu yafcaluun suurat lbaqara mas'aladan culima ina ogaada horta kow laba qodob baan hadda soo sheegnay qodobka koowaad wuxuu ahaa ficiladan afcaalulmuqaarabada la yidhaahdaa inay tira ahaan koob iyo toban yihiin qodobka labaadna wuxuu ahaa inay camal ahaan kaana waa khawaatwa oo kale camal falaan waa laba qodob qodob saddexaad ayaan halkaa ka qaadanaynayoo kaana waxay kaga duwan tahay baan soo sheegnay oo kow inuu khabarkeegu mudaaric yahay laba inuu khabarkeegu uuna kaanada inuuna afcaalumuqaarabada ka hormari karaynin saddex inuu khabarka eegu damiir mustatiro ismiga u noqonayo qaadanayo waxyaabaha ayaan soo sheegnay saddexdaa qodob ayaynu soo marnay inay tira ahaan koob iyo toban u yihiin inay camal ahaanna kaana waa akhawaatuha kale camal falayaan inay kaana kaga duwan yihiin dhowr qodob khabarkooga oo noqdo ficil mudaaric ama jumlo ficil mudaaric ka bilaabata ficilkaa mudaaric ama khabarkaasoo waajib xagga dambe u marayoon afcaalmuqaarabo ka hormaraynin ficilkaa mudaarico wuxuu rafcinayaa damiir ismiga u noqonaya uu yahay hadda halkan waxaan doonaynaa inaan eegno khabarka afcaalumuqaarabadu ama koob iyo tobanka ficil khabarkoogu marka xagga an la eego waa afar qaybood khabarka kaada waa akhawaatuha ama afcaalumuqaarabada khabarkeegu marka la eego an qaadashadiisa iyo qaadasho la waa afar qaybood maxaynu nidhi khabarku inuu an qaato iyo inuuna qaadanin imise u qaybsamayaa baynu nidhi afar qaybood ayuu u qaybsamayaa inuu an qaato iyo inuuna an qaadanin marka la rabo afar qaybood oo khabara ayaan arkayna qayb baa waajib waajib ula xidhiidhsanaya oo an waajib loogu dari qaybna waajib baa looga ilaalini qaybna inta faraha badan waa lagu dari inta yarna waa laga dayni qaybna inta faraha badan waa laga dayn inta yarna waa lagu dari afartaa qaybood ayay horta koob iyo tobankan ficil xagga an inay qaadanayaan iyo an inayna qaadanayn markaynu rabno koob iyo tobankaa qodob afartaa qaybood bay noqonayaan waxaa la yidhaahdaa an waxa waajib loogu daraa laba ficil labada ficilba waa afcaalu rajaa xaraa iyo ikhlowlaqa af carabiga markaad doonayso labadaa ficiloo afcaalu rajaa xaraa iyo ikhlowlaqa khabarkoogu mar kaste an buu wataa waa mamnuuc af carabiba noqon maayo khabarku hadduu an qaadan waayo maxaanku idhi xaraa iyo ikhlowlaqa khabarkoogu muxuu sitaa baynu nidhi an buu sitaa an khabarkiibaa an sitaa waa xaraa iyo ikhlowlaqa hadaba xaraa iyo ikhlowlaqa an buu khabarku sitaa markaan ku idhaa labadanina afcaalu shuruuc mise afcaalu rijaa mise afcaalu lmuqaaraba labadan iyay ka socdaan xaraa iyo ikhlowlaqa afcaalu rijaa bay labaduba ka socdaan bal hada xaraa aan tusaaleeyo waxaan odhanayaa xaraa muxamedun an yasuuma xaraa muxamedun an yasuuma ficilka naasikhihi waa kee waa xaraa ismigii mubtadaha ahaan jirayna waa kee waa muxamedun khabarkiina waa kee xaraa muxamedun an yasuuma waa jumlada yasuuma ah an inay qaadataa waa waajib waxa mamnuuca xaraa muxamedun yasuumu saasaa mamnuuca xaraa muxamedun yasuumu waa mamnuuc waa khata waayo waxaa lagaa rabaa ficilku xaduu xaraa yahay ama ikhlowlaqa mudaariciisa khabarka dhacay inuu an qaato ayaa qasaba ama waajiba ikhlowlaqa waxaynu odhanaynaa ikhlowlaqati samaau samadii waxay mudan tahay an tumdira inay da'do samadii way sigta ah, waxay mudan tahay inay da'do ayay mudan tahay ficilka naasikh ihi waa kee waa ikhlowlaqad ismigii mubtadaha ahaan jirayna waa kee waa asamaau khabarkiina waa kee wa an tumtira maxaa waajiba markaa khabarkaasi inuu maxay qaato inuu an qaato sida antaasi ugu jirto waa khalad luqadda laga galay haddaan ugu dhawaaqo ikhlawlaqati samaau tumtiru ikhlawlaqati samaau tumtiru inaan idhaa waa khalad aan luqadda ka gelaya markaa culima afcaalu rijihi saddex buu ahaaye laba ka mida ayaa waajib u qaatay maxay anbay waajib u qaateen xaraa iyo iyo ikhlawlaqa yaa dhiman casaabaa dhiman waa si fiican qaybta anta waajibka u qaadataa horta waa qaybtaa qayb baa jirta anta laga daynayo waajibnimo oo marnaba aan qaadanayn waa shantii ficile afcaalu shuruuca la odhan jiray afcaalu shuruuc imisuu ahaa shan ficil ayaa afcaalu shuruuc ahaa shanta ficil ee afcaalu shuruucba waa mamnuuc in anal khabarkooga lagu daraa dafiqa ayaa ka mida ilaahay baa aayad qur ku yidhi aadam iyo xaawo markii laga warramayey wadafiqaa waxay gudagaleen yaksifaani calayhimaa inay isa saarsaaraan ama isku dhedhejiyaan min waraqi ljanna jannada caleenteedii markii si ay iskugu asturaan caleenta ayaa caleenta isku saarsaaray haddaba dafiqa waa ficil naasikha ismiga mubtadaha ahaan jiray waa alifka dafiqaa ku jira khabarkuna waa yaksifaani oo jumla ficliya mudaariciya ah waxaana mamnuuca in an lagu daro wadafiqa yaksifaani calayhimaa min waraqi ljanna ayaynu haynaa halkaa afcaalu shuruuc oo dhan baynu ka baxnay yaa ii dhiman culimo inta ficilaa ii dhiman ma garanaysi afar ficil baa ii dhiman afarta ficilaa ii dhimani waa afartee afcaalulmuqaaraba saddexdeedii kaada iyo karaba iyo awshaka saddexdaasiba soo afcaalulmuqaaraba ma ahayn iyo xabad afcaalu raja'a oo casaa afartaasaa ii dhiman haddaba waxaa lagu leeyahay casaa oo afcaalu rajaha ka socota iyo awshaka oo afcaalulmuqaarabada ka socota sida faraha badan khabarku an buu qaadan inta yarna waa laga dayni khabarka an baad inta badan ku dari inta yarna waad ka dayni waa kuwe kuwa khabarka inta badan lagu darayaa waxa weeye casaa iyo awshaka inta faraha badan an buu khabarkoogu sitaa in yarna waxa la arkay kii oo laga daynayo kolka ninka anta ka daaya ha qabsanin oo ha moodin inuu khaldamay ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi facasa allaahu alle wuxuu mudan yahay an ya'tiya inuu keeno bilfatxi fatxi inuu keeno ilaahay baa fatxi keeniyo muslimiintan cidhiidhiga ku jirta iyo ummaddan ducafada ee la dulmiyayo ilaahay baa cidhiidhiga ka dulqaadi fusci iyo wascina siin doona facasa allaahu an yaatiya bilfatxi ficilka naasikhihi waa kee waa casaa ismigii mubtadaha ahaan jirayna waa kee waa allah khabarkiina muxuu noqonayaa facasa allaahu an yatiya waa ereyga yatiya ah yatiya waa ficil mudaaric oo khabar dhacay ayuu noqonayaa hadduu awshe ka yahayna wa qowluhu calayhi asalaatu wasalaam waa nebiga qowlkiisa oo kale yuushiku wuxuu sigayaa an yaqaca fiihi inuu ku dhaco man xaama xawla alximaa yuushiku an yaqaca fiihi qofku hadduu seeraha ku agwarwareego marunbuu ku dhici dee waxaa looga jeedaa xaaraanta haddaad ku agwarwareegto marunbaad xaaraanta ku dhici waa inay jirto shay xalaal ah oo xagga xaaraanta kaa xigaa waa inuu jiro shay xalaal ah in badan oo xalaasha ka mida ah waa inaad ka tagtaa makhaafata xaraamin ama si ay dayrkuugu noqoto adiga iyo xaaraanta idiin dhexeeya haddaed laakiin xalaasha iyo xaaraanta barta ay ku kala noqdaan haddaad istaagto dee waxa weeye yuushiku an yaqaca fii waxaa xaqiiqo ah inaad maruun xaaraanta goosan doonto ninka bee beerta leh ee beerta qota lodiisa markuu keeno beerta inta biqilkaa ah ama hadhuudhkaa ah ama raashinka ah si ayna lodu uga daaqin geer wax la yidhaha buu sameeyaa geer geerka lodaasi hadduu sax ka yar fakado dee hadhuudhka ma gaadhe halku gaadhaa geerka ayaa qabta geerkaasuu cunaa kolkaa geerkaasi hadhuurhkii ka mid maaha oo qofka khasaare ma gelinayo laakiin difaac buu u yahay oo wuxuu ka sokeeyaa hadhuurhkii iyo beertii ayuu ka sokeeyaa kolkaa waa inaad difaac leedahay sida ilaahayba salaadaha waajibka ah sunnaha ugu sameeyey haddaad eeg sunnaha kulliyan haddaad uga wada tagto shaydaanka halkaad ku loolamaysiin ma garanaysaa waajibkaad ku loolamaysiin laakiin maxaa loogu talagalay inaad shaydaanka halkee ku loolantiin sunnayaasha sunnayaasha isku haysta waajib isma soo gaadhaysid markaa soonkii sidaynu ognahay waajibka ahaa ku sunno ah ayaa laynoo sameeyey halkee lagu loolamayaa markaa sunnaha soomaalidu waxay odhan jireen qoriga ninka shitaatoorre hadduuna sidanin qori umaaha bay odhan jireen waayo haddaad qori sidatid dee maxaa haddii lagaa qabsado maxaad samayn wax kalood ku difaacda waa inaad haysaa kolka waxaynu ognahay ama aan dareemaynaa culimo awrka ninka lihi dameer hadduuna lahayn awrku dee wuu ka dhimanayaa waa inaad awrka nasisaa meel kale waa inay jirto oo dee hawshii ay mararka qaar ku duldhacaysaa waa inay jirtaa wa qowluhu sala allahu alayhi wasalam nabiga qowlkiisa oo kale weeyi yuushiku wuxuu sigayaa an yaqaca fiihi inuu ku dhaco ficilka naasikhihi muxuu noqoni yuushiku ayuu noqoni ismigii mubtadaha ahaan jirayna muxuu noqoni damiirka mustatirka ee huwa ah khabarkiina muxuu noqon an yaqaca fiihi antiina ugu sitaa haddaba iyagoo bilaa an amiyay jiraan nacam way fara badan yihiin iyagoo antan la yskaga tegayna way jirtaa laakiin inta badan ant bay qaadanayaan labadaa ficil anigu gabay an ayaa jiray maalin maalmaha ka mida suuqan hargeysa anoo dhex socda uun baan taah maqlay waa sidaan sawiranayo taah waan istaagay waanan foorarsaday dhegahan laalaabiyey dhegaysaan sidii waaban u dhawaaday waxaan arkay naxwihii oo duuduuban oo sakaraado sii dhimanaya waxaan taa hayaaba ilin waa naxwihii waanu dhawaado waxaan arkay kolka taahan aan arkayaa waa codadi soo gaadhayay oo naxwaha si khaldan loogu dhawaaqayay ama loo jebinayey gabay baa igu soo dhacay halkaaba cadlaha ayaan marayey gabay carabiya ayaa igu soo dhacay waxaan ka bilaabay gabayga samitu suraakha naxwi siran wa jahratan faqultu eh, sabran asaa yadhab faqultu lahaa sabran casaa yadhabu lhamu waxaan uga jeedaa gabaygaa markaan tirinayay casaa yadhabu lhamu baa gabaygaa ka mid ah casaadaasi ismigeegii waa damiir mustatira yadhabuna waa khabarkii khabarkii an ma wato hamoodin haddaba gabayga inaan jebiyey oo luqadda aan ku khaldamay casaadu inta badan muxuu khabarkeegu qaadanayey an buu qaadanayey laakiin an waxaan uga tegay dee way jirtaayo akarka unbaa anta ahee hayrul akar baa jira oo uu an qaadanayo waxoogaa naxwaha waan sheekaysanay isna gabay buu markaa igula hadlay fa qaalat bimil'i lfami wayxaka laa taqul afka mugii ayuu naxwihii igula hadlay wuxuuna igu yidhi hay odhanin adkayso fa qaalat bimil'i lfami wayxaka laa taqul hargeysaa sijnu licraabi wannaasu yaclamu halkaan joogo sawdigay arkaya hargeyso oo jeelkii naxwaha ah ayaan ku jiraaye ma nin jeel ku jiraad odhanaysa adkayso halkaa markaan marayo naxwuhu dee cabashadiisii uu ii soo gudbiyey markii dambe ma garaabay mise anaa garaabay talow anigaa garaabay waayo waan ilmeeyeyba markii dambe bakaytu cala alicraabi lamaa ra'aytuha mudayacata alarkaani mabnaha tufdamu waxaan uga jeedaa markaa gabaygaa casaa ayaan isticmaalay oo khabarkeegii uu bilaa an yahay khabarkii ayaa bilaa an ah casaa iyo owshaka inta faraha badan khabarku an ayuu qaataa inta yarna an waa laga tegi karaa waa casaa iyo owshaka casaa iyo awshaki ma afcaal gaaray ka socdaan oo muqaarabay ka socdaan mise rajay ka socdaan mise shuruuc bay ka socdaan mise way kala duwan yihiin casaa iyo awshaki yay ka kala socdaan casaa yay ka socotaa afcaalu raja ka socotaa owshakana yay ka socotaa owshaka yay ka socotaa afcaalu lmuqaaraba imisaa ii dhiman culimo waa qaybtii saddexaade laba ficiloo qura ii dhiman waa kaade iyo karaba kaade iyo karaba khabarkoogu inta faraha badan waa bilaa'an an haddaad aragta an khabarkeegu inta badan qaadan maayo karabana haddaad aragta khabarkeegu inta badan an qaadan maayo haddaba inta badan baan ku idhiye iyagana inta yar way qaadan karaan wal wlakharu fii khabari kaada wa karaba tajaruduhu min an wamaa kaaduu yafcaluun culima afartaa ayuu haddaba khabarkii marka an qaadashadiisa iyo qaadasho la-aantiisa la eego afartaa ayuu inoogu qaybsamay wax waajib ahaan an u qaadanaya waajib ahaan buu an u qaadanaya maad xasuusantihin waajib ahaan waxa an u qaadanaya waa xaraa iyo xaraa iyo ikhlowlaqa wax waajib ahaan an looga tegayo waa shanta ficil afcaalu shuruuca ah wax inta faraha badanna an qaadanaya inta yarna laga tegayo casaa iyo awshaka wax inta faraha badanna an laga tegayo inta yarna an qaadanaya kaade iyo karaba bal hadda intaa ila eega wayajibu waxa waajibaya iqtiraanuhu khabarku inuu la xidhiidhsado bian an inuu khabarku la xidhiidhsado in kaana alficlu ficilku hadduu yahay xaraa iyo wakhlowlaqa xaraa iyo ikhlowlaqa hadduu yahay an buu la xidhiidhsan sida xaraa zaydun zayd wuxuu xaqiiqo ku yahay an yaquuma inuu istaago wakhlowlaqat isamaa'u samadu waxay xaqiiqo ku tahay an tumdira inay da'do wayajibu waxaa waajibaya tajaruduhu khabarku inuu ka qaawismo min an an inuu ka qaawismo bacda afcaali shuruuci afcaasha afcaalu shuruuca gadaashooda sida wadafiqaa way gudagaleen yaksifaani calayhimaa inay isku qaqabtaan min waraqi ljanna jannada caleenteedii walakharu waxa fara badan fii khabari casaa wa awshaka casaa iyo awshaka khabarkeegana aliqhtiraanu la xidhiidhsi ayaa fara badan bian uu la xidhiidhsado naxu facasa allaahu alle wuxuu mudan yahay an yatiya inuu la yimaado bilfatxi fatxi iyo farajba inuu la yimaado wa qowluhu calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed qowlkiisa yuushiku wuxuu sigayaa an yaqaca fiihi inuu ku dhaco walakharu waxa fara badan fii khabari kaada wa karaba kaada iyo karaba khabarkeega tajaruduhu inuu ka qaawismo min an inuu ka qaawismo naxwu wamaa kaaduu ma sigayaan yafcaluuna inay sameeyaan yafcaluunadaasaan an lagu daraynin wamaa kaaduu ma sigayaan yafcaluuna inay sameeyaan wa qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisa karab alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu indun qaduubuun karab alqalbu qalbigii ayaa sigaya min jawaahu cishqi iyo jacayl dartii yaduubu inuu dhalaalo qalbigii ayaa isigay buu yidhi inuu i dhalaalo jacayl dartii buu qalbigu ila dhalaalayaa buu yidhi xiina qaala markay yidhaahdeen alwushaatu isku dirayaashu hindun inanta hindiihi qaduubun aad bay kuugu cadhaysan tahay isku dirayaashii markay yidhaahdeen hindaa kuu cadhaysan qalbiga ayaa idhalaali gaadhay buu yidhi wuu i dhalaalay ma odhan wuu sigay buuhi ereyga karabi'ihi sigid ayuu sheegayaa baxrigani waa baxrulkhafiif baxriga loo yaqaano baxrulkhafiif ayuu noqonayaa karaba alqalbu min jawaahu yaduubu xiina qaala alwushaatu indum haduubuun karaba wuxuu sigay alqalbu qalbigii karabadaa karibana waa loogu dhawaaqaa karaba wuxuu sigay alqalbu qalbigii min jawaahu jacayl dartii yaduubu inuu la dhalaalo xiina qaala markay yidhaahdeen alwushaatu iskudirayaashu hindun inanta hindiihi qaduubun aad bay kuugu cadhaysan tahay maxalu shaahidka ficilka naasiqii waa karaba ismiga marfuuciihina waa alqalbu khabarkiisuna waa yaduubu yaduubu inta faraha badan an inay bilaa an ahaato weeye sidan oo kale laakiin waa la arkay kiioo an lagu daraya mararka qaar faslun fasalkan waxaynu ku arkaynaa inna wa akhawaatuhaa waa guruubkii afraad saddex guruub baan hadda soo dhigannay oo nawaasikda ah kaana waa akhawaatuhaa waynu soo dhiganay saddex iyo toban ficil bay ahaayeen alxuruuf almushabaha bilayse waynu soo dhiganay afar ficil ayay ahaayeen afcaalu lmuqaarabo waynu soo dhiganay koob iyo toban ficil bay ahaayeen saddexdaa guruubba waxaa la ysku yidhaahdaa waa maa yarfacu maa yarfacu lmubtada'a wayansibu alkhabara saddexdaa guruubeen soo marnay mubtadahana marfuuc bay ka dhigaan khabarkana mansuub bay ka dhigaan halkan waxaynu arkaynaa laba guruub inna wa akhawaatuhaa iyo laa annaafiyatu liljinsi labadaa guruub inna wa akhawaatuhaa iyo laa annaafiya liljinsi labadaasi mubtadiya khabar bay dusha ka geli laakiin mubtadahana mansuub bay ka dhigi khabarkana marfuuc bay ka dhigi haddaba inna wa akhawaatuhaa marka laga warramayo inta badan laada haddii lagu soo daro lix baynu isk eh, toddobaynu isku odhani laa haddaynu ku soo darsanno toddobaynu odhan haddii laada baab gaara aynu ugu talagalnana iyagu waa lix ama waa shan lix iyo shan siba weyhi baa qaba inay shan yihiin waxa weeye shantaasi inna iyo anna siba weyhi iskugu kay tiri buu mid un iga dhig buu leeyahay inna iyo anna waa ko laba hayga odhanin buu ku leeyahay waa ko un iga soo qaada inna iyo anna laba waa ka anna iyo laakinna labadaaba usii gee saddex layte iyo lacalla shantaasuu siba weyhi ka dhigay culimada kale waxay leeyihiin waa lixo innadu waa gaar annaduna waa gaar ka annadu waa gaar laakinadu waa gaar laytaduna waa gaar lacalla waa gaar lixdaa xaraf ayaa loo lixduba culima waa xuruuf wax ficilihii kuma jiro lixduba mubtadiya khabar bay dusha ka gelayaan mubtaduhu mansuub buu noqon khabarkuna marfuuc buu noqon ama mubtadiya khabarku nakiratayn ha noqdaan ama macrifatayn ha noqdaan ama midina macrifo ha ahaado midina nakiro ha ahaado lama kala qaadayo mubtadiya khabarun bay dusha ka gelayaan waana xuruuf iyagu alxuruuf annawaasikh baa loo yaqaanaa inna iyo anna maadaamay xuruuf yihiin xuruuftanina ay mukhtasun bilismi qaybta loo yaqaana yihiin mukhtasun bilismi bay ku jiraan ama calaamooyinka ismigaa lagu daraa la soco calaamooyinka ismiga ayaa lagu daraa ina wa anna marka ayna maada wadanin inamaa haddaan idhaa ma aha min calaamaati alasmaa laakiin inna qura haddaan idhaa inna qura waa min calaamaati alasmaa oo calaamooyinka ismigaa lagu daraa inna iyo anna iyo laakina iyo markay sidan u qoran yihiin haddaba maadaamay inniya anna ay xuruuf yihiin xuruuftanina welibana qaybta mukhtasun bilasmaa loo yaqaano ay yihiin waxay ahayd sida wanaagsani inay camalkoogu maxay noqdo inay jiraan ismiga ay gelayaan asalku muxuu ahaa mukhtasun bilismi muxuu samayn jiray xuruufta mukhtaska maxaa maxay samayn jireen xuruufta mukhtaska loo yaqaanaa ereyga ay ku jiraan bay majruur ka dhiganayeen majruur bay ka dhiganayeen mukhtasun bilismi sida xuruufuljarka oo kale inne iyo akhawaadkada inay xuruufuljar noqdaan bay saxdu ahayd mukhtasun bilficlina muxuu asalkiisu yahay jawaasimta inuu ku biiro uu waxaan ficilka ajismiye ayuu asalku ahaa mushtaragana asalkiisu muxuu ahaa inuuna camal falin buu mushtaragana asalkiisu ahaa hadaba inna iyo akhawaadkeed iyagoo mukhtasun bilismiya waxay jarkii ay xaqa u lahaayeen uga baydheen oo ay ismigana u nasbiyeen khabarkana ay u rafciyeen ficil bay shabaheen xaraf ficil shabaha ayaynu maanta haynaa xarafku hadduu ficilka shabaho waxaa la yidhaahdaa shaqada ficilku uu leeyahay baa la siiyaa xaraf ficil shabahay shaqada ficilku uu leeyahay baa la siiyaa ficilka shaqadiisu waa inuu faaciliyo mafcuulun bihi qaato faacilkuna waa u marfuuc mafcuulun bihiguna waa u mansuub haddaba ina iyo akhawaadkeed khabarka marfuuci ihi faaciloo kale ayuu u noqonayaa ismiga mansuubka ihina mafcuuloo kale ayuu u xisaaban yahay camalkii ficilka ayaa la siiyey inna iyo anna iyo eh, xaggay ficilka ka shabbiheen dhammaan macnaha ayay ka shabbiheen oo maalan inna iyo anna akada ficilka abay shabbiheen waayo macnahoogaa tawkiida ma ogtahay akada wuu adkeeyey ayay shabbiheen laakinna istadraka wuu soo reebay ama waxbuu ka daba keenay ayuu shabbahday taraja wuu rajeeyey bay shabahday kaana shabaha wuu isku shabahay ayay shabahday layta tamanaa wuu tamaniyey bay shabahday dhammaantood ficillo ayay shabaheen hadday tahay xagga tirada iyo xuruufta iyo hadday tahay xagga binaynta fatxaha lagu bineeyey ina iyo anna maxaa lagu bineeyey laakina iyo lacalla iyo kaanna iyo layta afartaba miyaan an lixdaba maan fadxa lagu binayn lixdaba maxaa lagu bineeyey fatxa ficilka maadibaa fatxa lagu binayn jiray xagga fadxa kubinaynta xagga xuruuftiisa saddex iyo waxa ka badan noqotay ila ficilkaa saddex iyo wax ka badan lagu yaqaanaye xagga macnaha dhinac intaasoo dhinac ayay xuruuftani ficil ka shabaheen sidaasay shaqadii ficilka ku qaateen faslun waa nooca labaad haddaan dhinac ka eegnana nooca afraad bay noqonayaan wa amaa inna ereyga inna ah iyo wa akhawaatuhaa kuwa lamidka ah inna iyo kuwa lamidka ah fatansibu way nasbin almubtadaa mubtadaha ayay nasbin mubtadaha mansuub bay ka dhigan wa yusamaa waxaana lagu magacaabi ismahaa ismigeegii baa lagu magacaabi waa ismu inabaa laodhan mubtadihii wa tarfacu wayna rafcin halkaa tarfacu ta'da hore waa laynaga goday turfacu baa qorane waa khada turfacumaa waa tarfacu weyn wa tarfacu way rafcin alkhabara khabarka ayay rafcin wa yusamaa waxaana lagu magacaabayaa khabaraha khabarkeegaa lagu magacaabi wahiya iyadu sittatu axrufin waa lix xaraf inna wa anna waa inna iyo anna wa humaa labadoodani litawkiidi nisba nisbada oo la tawkiidiyo ayay u sugnaadeen wa nafyo shaki shakiga oo la anfiyo canhaa xaggeega ayay u sugnaadeen xilliga dhaarta ayaa labadan la isticmaalaa haddaad inna iyo anna iska isticmaasho uun qofka luqadda yaqaana wuu kugu qosli bal waxaad ka warrantaa hadduu iminka sheekh maxamed baa hortayda fadhiyo istaago intuu istaago inuu ka warrama wallaahi waad wada fadhfadhidiin maxaynu odhan haddaynaan kor u qoslin hoos baynu u qoslaynaa saaxinkaa maaha haddaynaan qosol la maqlayo aynaan qoslin hoos baynu qosliyo wadaadka maxaa helay baynu odhanaynaa horma waashin wadaadka maxaa helay wallaahi waad wada fadhfadhiday war waa runtiiya maxaan ugu qoslaynaa maynaa wada fadhfadhiyin maxaa ka dhaariyey weeyaan maxaa ka dhaariyey muxuu jumlada usoo qaatay jumlada waaba la arkaa lamaba diidaneen kolka inna iyo anna haddaad marka horeba hadalkaaga ka bilowda un eeg hadalkaaga haddaad ina un ka bilo ina muamed ina almatara naazilun haddaad qofka luqada yaqaana wuu kugu qoslaya war maxaa qofka ka dhaariyey eeg almataru naazilun baa lagaa rabay inaad hayar tidha almataru naazilun albayt eeg albaabu maftuuxun eeg almasjidu macmuurun marka qadiyadu ay shiki gasho shiki markay gasho ayaa ina iyo anna lala soo baxaa ama marka ay inkaar uu meesha imaada firaan ayaa ina iyo anna lala soo baxaa laakiin marka labadaas midnaba ayna oolin xataa haddaad asaaniibta qur'aanka u fiirsatiin waad arkaysiin nebi nuux buu ilaahay la hadlayaayo wuxuu ku yidhi walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu hay soo ergoon oo daalimiinta haygu soo ergoon buu ilaahay yidhi walaa tukhaaibnii hayla hadlin la hadalkan uu ilaahay nuux u diiday waa la hadal sideeya waa ergo walaa tukhaaibnii ha u soo ergoon fi ladiina dalamuu war daalimiinta nebiyow haygu soo ergoon buu ilaahay yidhi waayo maxaa laga dambaysiiyey inahum muqraquun waa la qarqinayaa daalimiinta biyo ayaa qaadaya duufaan baa imanaya oo nebigu miyuu shikisnaa muxuu ilaahay inahum muqraquun u yidhi waaba nebi ilaahay baa lala hadlayaae nebigu ma aayaddanuu inkiray mise wuu shikiyey maxaa ina meesha keenay ilan walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu inahum muqraquun baa laga dambaysiiye aayaddan walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuuda ayaa shaki ku abuuraysa uu ka shikiyayo nooca cadaabka walaa tukhaatibnii fi ladiina dalamuu ilahay markuu intaa ku yidhi ha soo ergoon daalimiinta wuxuu yaqiiniyey in daalimiinta la halaagayo ilan ergadiisii baa layska xidhaye saw yaqiin maaha in la halaagayo wuxuu shikiyey nooca halaaga muxuu ka shikiyey nooca lagu halaagayo talow ilaahay ma naaruu keeni talow ilaahay ma dhulku la goyi talow ilaahay ma duufaan buu keeni shakigu xaggaa noocii ayuu galay markii noocii eh, lagu halaagayo shakigu uu yimaado ayuu ilaahay ka dambaysiyey inahum muqraquun war ogow qadiyadan aad ka shakisan tahay nooca loo cadaabayo anu kuu sheegnay biyaa lagu furayaaye eh inahu muqraquun wa humaa labadani litawkiidi nisba nisbada oo la tawkiidiyo nisbada culima ma la garanaya ereyga nisbada horta nisbada ma la garanaya horta nisbadu wax la arka maaha muxamedun qaa'imun haddaan idhaahdo muxamedun qaa'imun nisbada ma arki karayno hadda aad u eega halkaa muxamedun qaa'imun markaan idhaa ereyga muxamed musnadu ilayhi baa la idhaha qaa'imkana musnad baa loo yaqaanaa nisbo ayaa halkaa ku jirta aan la arki karaynin oo isa samaynta isa siinta isku tiirinta ah nisbada ayaa la tawkiidinaya muxamed iyo taagnidiisa dhaalimiinta iyo iqraaqa qardinta ayaa ayaa nisbe loo yaqaanaa nisbadaasi luqada ingiriisiga way soo baxdaa waa la arkaa nisbada luqadda ingiriisiga waa amis r waxay u yaqaaniin feeb tubigan amis r ay yidhaahdiin ayaa nisbadii af carabiga aan la arki kari jirin amis arku markaan leeyahay ayamatiija haddaan idhaahdo ayda iyo tiija labadaasi waa dee waxay ka xisaaban yihiin mubtadiya khabarkiio kale ka xisaaban yihiin so maaha ayda iyo tiijadu kolka ereygan dhexda ku jiree am ihi waa nisbadiioo afcarabiga lama arki kari jirin laakiin ingiriisiga way soo baxdaa amisar kelmadaasi falsafadu markay ka hadlayaan amisar wax kalay u yaqaaniin ogow falsafada markaaad gaadho wax kalay u yaqaanin ragga qaarkood baa huwada damiiru shanigaa ka dhigay ee la soco eeg huwada damiiru shaniga ah muxamedun huwa alqaa'imu ulaaika hum lmuflixuun humtaa damiiru shaniga ah ayay yidhahdeen amis arka ingiriisigu ah humtaasoo kale weeyi halkaasoo kale ayuu bay yidhahdeen laakiin waxaa ka wanaagsan damiirulfasli baa la yidhaahdaa macno gaar ah ayuu isagu faa'iideeyay lama arko af carabiga sidaynu arkayno ereyadiisa wahuma iyagu litawkiidi nisbati nisbada tawkiidin la tawkiidinayo ayay oo sugnaadeen wa nafyu shaki iyo shakiga laga anfinayo canhaa nisbada xaggeega laga anfinayo naxwu qowlihi tacaala alle qowlkii oo kaleba weeyi fa ina allaha ilaahay ghafuurun dembiga aad buu u dhaafaa raxiimun aadna wuu u naxariistaa haddaba xarafka naasikhii waa inna ismigii mubtadaha ahaan jiray waa allaha oo mansuub baa laga dhigay khabarkiina waa ghafuurun raxiimunna waa khabar labaad wa qowlihi tacaala iyo alle qowlkii daalika kaasi bianna allaha ilaahay huwa alxaqu inuu xaq yahay iyo dhab inuu yahay weeyaan xarafka naasikii waa anna ismigii mansuubka ahaa waa allaha khabarkiina waa alxaqu huwaduna waa damiiru lfasli ama jumlada ayaa khabara dhe wa kaanna kelmadda kaani'ihi litashbiihi tashbiihi bay u sugnaatay tashbiihii almu'akadi la adkeeyey tashbiih mu'akad ah ayay kaanna u sugan tahay naxwu qawlika qowlkaagoo kale weeye kaana zaydan zayd asadun libaax baaba la moodaaba zayd libaax baaba la moodaa ereyga kaana maxay faa'iidaysaa baynu nidhi tashbiih maca tawkiid waxaa la idhaha tashbiihnimadana kaafkaa faa'iideynaya kaana markaan idha kaafku tashbiihnimuu faa'iideynaya annaduna tawkiidnimay faa'iideynaysaa waa kaaf iyo anna laysku daray bay ragga qaarkood qaateen sidaasay u yidhahdeen atashbiih maca tawkiid ayay kaana faa'iideynaysaa mubtadiya khabar bayna dusha ka geli mubtadaha mansuub baa laga dhigi khabarkana marfuuc baa laga dhigi wa kaana kelmadda kaani'ihi litashbiihi tashbiihi bay u sugnaatay tashbiihii almu'akadi la adkeeyey naxwu qawlika qowlkaagoo kaleba weeye kaana zaydan zayd waxaabad moodaaba asadun libaax baad moodaaba ninkaasi waa libaax oo kale walaakina kelmadda laakini'ihi lilistidraaki istidraag ayuu u sugnaaday laakina istidraag iyo istidraagu waa wax soo reebid waa tacqiibu lkalaam birafci maa yutawahamu hubuutuhu hadalka ayaa lala cidhbin ama laga soo daba tuuri erey ku tusinaya wax la moodayay inuu jiraa inuuna jirin ama erey ku tusinaya wax la moodayay inuuna jirin inuu jiro labadaa qodob ayaa istidraagga loo yaqaanaa walaakina waa lilistidraag hadda kaygani walaakin buu qoray walaakin walaakin maaha nuunku reebna haddii walaakin nuunka aan reebno xuruufulcadafkiiba inagaga biiri walaakin maaha walaakina nuunka in la shado la fadxiyo weeyaan walaakina kelmadda laakinaa weeyi lilistidraaki istidraag bayna u sugnaatay sida zaydun zayd shujaacun waa geesi laakinahu ha ahaadee bakhiilun waa nin gacan adag marka zaydun shujaac la yidhaha ninkaasi waa geesi waxaa la yska malaysanayaa kol hadduu dhinac ka wanaagsan yahay dhinacyada kalena inuu ka dhammaystiran yahay ilan ilaahay baa yidhi aayibaatu liayibiin wanaag wuu isdaydaydaa haddaad aragto qof dhinac ka wanaagsan inta badan dhinacyo badanoodan aqoonna wuu ka wanaagsan yahay haddaad aragto qof dhinac ka xun dhinacyo badanoo kaloodan aqoonna waa ka xun yahay haddaba zaydun shujaac marka la yidhaha zayd waa geesi waxaa la moodayaa dee deeqsina inuu yahay markaasaa la odhanayaa laakinahu bakhiil ha ahaadee waa gacantii go'day waa nin bakhayl ah oo gacan adag weeye haddaba laakinahu bakhiil ah xarafka naasikhi ihi waa laakina away ismiga mubtadaha ahaan jiray waa laakinahu hada ku jira waa fii maxali nasbin away khabarkiina waa bakhiilun walayta kelme xarafka laytiihi litamanii tamani buu u sugnaaday tamanigu waxa weeye dalabu maa laa madmaca fii xusuulihi waa inaad codsato shay uuna dadka hunguribo ka galin wuxuuna hunguribo qofka ka galin ayaad codsanaysaa imaa litacasurihi culays uu leeyahay ayaana kolkaa hunguri kaaga gelaynin ow litacadurihi ama isagoo mustaxiil ah shay uuna dadka hunguribe ka gelin haddaad iska codsato waxaa la odhanayaa waa tamani layta shabaaba caa'idun alla dhallinyarnimadu miyay ii soo noqoto ma u malaynaysaa inay dhallinyarnimo dib kugu soo noqon waa maya cumri kaa habeen kaa tegey dib kugu soo noqon maayo soomaalidu shayga mustaxiilka amarkay sheegayaan waxay odhan jireen waxaasi waa habeenku dhaafay habeen kaa tegey lagama yaabo inuu dib kuugu soo noqdo layta shabaaba alla dhallinyarnimadu caa'idun miyuu soo laabto ama uu isoo buuqdaba xarafka naasikihi waa layta ismigii mubtadaha ahaan jiray waa ashabaaba khabarkuna waa caa'idun walacallo kelmadda lacallaa weeyi walacallo kelmadda lacalliihina litaraji bay u sugnaatay taraji wax la rajaynayo waa tarajiyo raji ahaan ayay u sugnaatay tarajigu waxaa la yidhaahdaa irtiqaabu shay lmaxbuub shay aad jeceshahay ood sugto sugiddaa ayaa raje la yidhaha shay aad jeceshahay sugidda aad sugayso waxaad odhanaysaa naxwu lacalla zaydan zayd waxaa la rajaynayaa qaadimun inuu soo galo wa tawaquc bay u sugnaatay tawaquc tawaquc waa cabsi alishfaaq aw alkhawf baa loo yaqaanaa waa irtiqaabu shay lmakruuh shay la neceb yahay ood laakiin sugaysa inuu dhaco shay la neceb yahay ood sugaysa inuu dhaco ayaa tawaquc waa filasha markaa waad filanaysaa xumahaasi inuu dhaco sida lacalla camran camar waxaa la filanayaa haalikun inuu halaagsamay ninkaasi waxay ugu dhowdahay inuu halaagsamay waayo war baa laga heli lahaa lacalla camran haalikun xarafka naasikhii waa lacalla ismigii mubtadaha ahaan jiray waa camran khabarkuna waa haalikun haddaba axkaam guud ayay ereyadani leeyihiin axkaam guud ayay ereyadani leeyihiin axkaamta guud buu ka hadlay oo wuxuu yidhi walaa yataqadamu ma marayo khabaru haadihi alxuruuf xuruuftan khabarkeegu calayhaa iyada kama hormarayo ha ka yaabin buu ku yidhi xuruuftan khabarkeegu inuu xagga hore maro kama hormari karo oo innada iyo annada khabarku isla inniya anna kama hormarayo walaa yatawasadu mana dhexdhexaysto baynahaa xuruufta dhexdeeda iyo wa bayna smihaa ismigeega dhexdeeda ismiga iyo xarafka barhtankoogana geli maayo ilaa idaa kaana markuu yahay darfan daraf markuu yahay mooyaane ow jaaran wa majruuran ama jaar iyo majruur markuu yahay mooyaane waa inuu daraf yahay ama jaar iyo majruur markaa mooyaane hadduu laakiin khabarku daraf noqdo ama jaar iyo majruur innada kama hormari karee barhtankuu geli karaa barhtanka ha iska galo shalay ayaynu soo dhigannay qaaciide la yidhaahdo darafka iyo jaar iyo majruurka waxa la waasacsaday hayrkood waxaan la waasacsanin naxwo inna ladayna agtayada waxa ahaaday ankaalan cuquubooyin ayaa agtayada ahaatay ankaal haddaba xarafka naasikhihi waa inna ismigii mansuubka ahaa waa ankaalan oo xagga dambuu maray khabarkii marfuuca ahaa waa ladaynaa waana daraf laday oo ya-da ku jooga ayaa darafa oo fii maxalli rafcin khabaru inna noqonaya inna fii daalika arrinkaa waxa ku sugan la lacibratan cibro iyo cibro qaadasho ayaa ku jira inna fii daalika lacibratan xarafka naasikhiihi waa inna ismiga mansuubkiihi waa lacibratan khabarkii marfuuca ahaa waa fii daalika jaar iyo majruurka ah oo bartanka ayuu galay waana fii maxalli rafcin ama uu kuu ku tacalluqayo ayaa fii maxalli rafcin inoo noqonaya iyaga ama kuu ku tacalluqayo ayaa fii maxalli rafcin inoo ah sida inoo muuqata waxaa jiro culimo waxaa la yidhaahdaa inna iyo anna saddex xukun ayay leeyihiin saddexda xukun ee inna iyo anna ay yeelanayaan kow waxaa jira sagaal jeer oo inna hamsaha in la kasriyaa ay waajib tahay sagaal jeer maxaa loogu dhawaaqi inna ayaa loogu dhawaaqi waxaa jira siddeed jeer oo hamsaha in la fadxiyaa ay waajib tahay anna ayaa loogu dhawaaqi waxaa jira afar jeer oo laba weji ay bannaan yihiin sidaa doonto ama inna ugu dhawaaq ama anna ugu dhawaaq waxaa laga yaabaa suwarkaa inuuna sheekheennu wada keenin intuu ka keeno ayaynu arkaynaa wa tatacayanu way waajibi way caynoobi ina almaksuuratu inada la kasriyey innada la kasriyey halkee la kasriyey nuunka ma aha waa hamsaha i in la yidhaah oon a la odhanin ayaa waajibaya wa tatacayanu way caynoobi ama way waajibi ina almaksuura innada la kasriyey fi libtidaa'i hadalka bilowgiisa ibtidaa'u lkalaam inna in la yidhaah waajiba sida aayadda qur'aankaa ah ilaahay uu ku yidhi innaa anzalnaahu annaga ayaa soo dejinnay fii laylati alqadri habeen laylatulqadar ah ayaanu soo dejinnay qadarka qadarkaa ah ama sharaf aynu ka dhigno wamaa qadarullaha xaqa qadrigii oo kale ilaahay umayna weynayn ama umayna sharfinin sharaftii iyo weynayntii uu mudnaa kolkaa laylata alqadri habeenkii sharafta aynu nidhaahno ama inaa anzalnaahu fii laylati alqadri habeenkii qadarka aynu nidhaahno oo sanadkaa waxa dhacaya ayaa habeenkaa la qadaraa innaa anzalnaahu waxaa maxalu shaahid inoo ah inna hamsaheega waa la kasriyey kasrahaasina waa waajibnimo sababta loo kasriyeyna waa liwuquucihaa fi ibtidaa'i alkalaam wa bacda alaa alaada dabadeedna inna unbaa gelaysa allatii alaada oo yustaftaxu lagu furfurto bihaa iyada alkalaamu hadalka ereyga alaa'a ah ee hadalka lagu furfurto inna unbaa daba sida alaa ina wliyaa allah alaa hooya ina wliyaa allah ilaahay owliyadiisa laa khawfun wax khawfihi calayhim dushooda ma aha xarafka naasikii waa inna in hamsahaa la kasriyaa waa waajib sababtuna waa liwuquucihaa bacda alaa alaa bay daba dhacday wa bacda xayu kelmadda xayu ah hadday daba dhacdo iyadana inna ayaa la odhan sida jelastu waan fadhiistay xayu inna zaydan jaalisun bartuu zayd fadhiyo xayu inna zaydan jaalisun bartuu zayd fadhiyo haddaba innadaa waxaa loo kasriyey liwuquucihaa bacda xayu xayu waxa daba dhaca uun inna wa bacdalqasami dhaarta gadaasheedana waa saas oo kale dhaarta haddaad aragto jawaabulqasamka inna unbaa unbaa gasha naxwu xaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalika xaamiim ilaahay baa garanaya macnaheeda culimada qaar baa mooday eeg mar kasta tafsiirka marka la akrinayo xaamiim allahu aclam culimadu ma ku macneeyeen rag badan baa mooday xaamiim macnaheeguba allahu alam inay tahay xaamiim ilaahay baa og ilaahay baa og xaamiim macnaheegii waxay u qaateen ilaahay baa og tahay xaamiim wax lama garanaya macnaheega inagu ma garanayno wey xaamiim waa ha iyo miim waa litacjiiz carabtii qur'aanka taqaanay ayaa la leeyahay waa luqadiinnii xuruufta taqaaneenna wuu ka kooban yahay dee bal macneeya walkitaabi kitaabkii ayaan ku dhaartay almubiini xaqa iyo baadilka kala caddaynayey ereyga almubiin marka la macnaynayo kala caddayn baad ku macnayni kala caddayn ama kala saarid ayaad ku macnayni inta badan asal waxaa u ah atacdiya oo inaan kala caddayn ku macnayno laakiin way jirtaa inaad tidhaha walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay almubiini caddaa kitaabkii caddaa baan ku dhaartay inaad tidhaa waa macno jira laakiin macnaha hore ayaa min xayu luqa markaa doonayso kasii ansabsan oo dee eh, wasan ahaan iyo aayadda luqa ahaan ayaad ka fahmaysaa walkitaabi kitaabkii baan ku dhaartay kitaabkii almubiini xaqa iyo baatilka kala saarayey ee innaa anzalnaahu annaga ayaa soo dejinnay hadaba inna maxaa hamsaheega loo kasriyey inna hamsaheegaa waxa loo kasriyey liwuquucihaa fii sadri jumlati jawaabi qasam wa bacda alqowli qowlka gadaashiisana waa saas oo kale qaalo ama qul ama yaquulu haddaad aragto inna unbaa daba dhici wa bacda alqowli qowlka gadaashiisana waa sidaasoo kale naxwo qaala wuxuu yidhi innii anigu cabdullah ilaahay addoonkiisii ayaanahay qaala wuxuu yidhi innii anigu cabdullah ilaahay addoonkiisii ayaanahay innii maxaa inna hamsaha loo kasriyey sababta loo kasriyey waa liwuquucihi bacda qaala wa idaa dakhalat illaamu fii khabarihaa wa idaa dakhalad markay gasho allaamu laamtu markay gashana waajib baa inna loo odhan fii khabarihaa khabarkeega haddaad aragto inna iyo anna ood kala garan weyda hamsaha inaad kasrisiyo inaad fadxiso haddii khabarka laam aad ku aragto waa qasab inaad inna ugu dhawaaqdaa anna looguma dhawaaqi karo erey khabarkiisu laam uu sito u fiirso wallaahu yaclamu ilaahay baa og innaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisii inaad tahay wallaahu yashhadu ilaahay baa ka markhaati kacaya ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin aayaddaa qur'aanka ah fasirkeegu cashir buu ku dhadhowaanayaa wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun aayaddaa qur'aanka ah fasirkeega dib inaad ugu noqotiin baa wanaagsan kutubta tafsiirka wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun waayo aayaddan culimada waaweyn ee muctasilada ayaa arin khaldan u deliishaday oo madhab koogay u deliishadeen waxay yidhaahdeen runta horta waa maxay run run maxaa loo yaqaanaa culima mad xasuusantihiin runta waxay tahay maxaa run la yidhaha maxaase been la yidhaah ee muctasiladu runta waxay yidhaahdeen hadalkaaga iyo moodidaadu markay iskhilaafaan baa markay iswaafaqaan bay run tahay hadalkaaga iyo moodidaadu markay iswaafaqaan bay run tahay markay hadalkaaga iyo moodidaadu iskhilaafaanna waa been harbal warkay keeneen eeg hadda soomaalidu madhabkaa muctasiliga ah la soco kelmaddaa waynu isticmaalna areebelow maxaad been iigu sheegaysay baad odhan dee waan moodayay buu ka wuxuu u haystaa moodiddu inay beentii ka saarayso muctasiladun baa sidaa qabta waan moodayeyda inay moodidu kaa saarayso ay beentii ka saarayso shayga waa madhab muctasiliya weeyaan kolkaa muctasiladu waxay yidhaahdeen haddaad run rabto waa hadalkaaga iyo moodidaadu inay iswaafaqaan waxaan idhi hadda eega hadda waxaan idhi maalan maanta saw isniin maaha khamiis baan joognaa baan idhi anoo moodaya inaan khamiis joogno ayaan ku idhi khamiis baan joognaa muctasiladu hadalkaasi dee waa run agtooda waayo odhaahdii ah khamiis baan joognaa iyo moodiddaydii baa iswaafaqday dee waa run haddaan idhaahdo waan eeg waxaan idhi hadda anoo moodaya inaan taagannahay maxaan moodayaa inaan taaganahay baan moodayaa laakiin waxaan idin idhi waynu fadhinaa baan idin idhi hadda sidan inagoo abaan ah idin war waynu fadhinaa laakiin maxaan moodayaa inaan taaganahay waa been bay leeyihin waynu fadhinaadana beena hadda waan fadhinaa haddaad tidhaahdo waa been buu muctasiligu ku leeyahay hadda soo ma wada fadhinno culimo waynu fadhinaadanaad leedahay baa beena buu muctasiligu qabaa waayo moodidaadiibaa dee ayaa ka duwan kol haddaad moodaysa inaad taagan tahay dee runtii waan taaganahay dhe laakiin adoo fadhiya oo moodaya inaad taagan tahay waan fadhiyaa haddaad tidhaahdo he dee waa be aayaddanay u soo deliishadeen wallahu yashhad ina almunaafiqiina lakaadibuun eeg munaafiqiintaa ku tidhi yaa ayuha nabiyu idaa jaaka almunaafiquun muxuu ilaahay yidhi maxay odhanayaan waxaanu ka markhaati nahay bay odhanayaan innaka la rasuul rasuul baa tahay bay ku odhanayaan munaafiqiintu ilaahay muxuu kolkaa ka dambaysiiyey wallaahu yashhad ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu been bay sheegeen oo beenta maxay ku sheegeen rasuul baa tahay diibay been ku sheegeen oo sawkii nebigu rasuul ahaa ma munaafiqu markuu nebiga rasuul baa tahay uu yidhi sidee bay been u tahay eg munaafiqii intuu nebi maxamed u yimid ayuu ku yidhi rasuul baa tahay markaasuu ilaahay ka dambaysiiyey wallahu yashhad ina almunaafiqiina lakaadibuun munaafiqiintu been bay sheegeen rasuul baa tahayna been bay ka sheegeen waa sidee marka waxay yidhaahdeen moodiddii munaafiqa iyo hadalkiibaa iskhilaafay isagoo rasuula buu yidhi munaafiqii rasuul baa tahay laakiin muxuu moodayaa inuuna rasuul ahayn waayo hadduu moodayo inuu rasuul yahay dee u rumayn lahaa inuuna rasuul ahayn buu mooday halkaasay muctasiladii la mareenoo waxay yidhaahdeen war adeer run markaad rabto waa hadalka aad ku hadlaysi iyo caqiidadaadu inay iswaafaqaan halkaasay la mareen culimadu waxay yidhaahdeen war ka daayo oo runtu waxa weeyaan hadalka aad leedahay iyo waaqica ama khaarijka ama adduunka dee koonkan waxaa ka duldhacaya inay iswaafaqaan taasaa runa aayaddanna culimmadu si weyn bay uga jawaabeen qowlkaa ah, khatarta ah ay keeneen ma waa qowl halisa ah hadda ninka tafsiirka aan aqoonine aayaddaa is yidhaahda sharax ama qowlkooga arka kama jawaabi karayo soo ma arkaysid waxa weeye culimmadu jawaab shaafiya oo aad waafi u ah ayay aayadda ka bixiyeen markii ay u jawaabayeen haddaba wallaahu yaclamu inaka la rasuuluhu inaka hamsaha maxaa loo kasriyey inaka hamsaha maxaa loo kasriyey oo kasraha keenay waxaa loo kasriyey khabarkiibaa laam qaatay oo mee khabarka laamka sitaa waa la rasuuluhu khabarkaa ayaa laam qaatay oo halkaa la rasuuluhu ayuu noqday halkaa waxaa inoogu dhammaaday inta jeere anna inna baan doonaya in inna loogu dhawaaqa ay waajibka tahay insha allah halkaa ayuu cashirkeennu maanta inoogu joogi doonaa berri ayaynu ka bilaabaynaa inta annadu ay waajibka tahay wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam